sal allah wslm wbaarak cla nabiyina muxamedi wcla alih waasxaabihi ajmaciin wbifucuulin faciilu naxwu kabid yukhasu haaliban kadaka yaariid fi faclin isman mudlaqa fawa facal lahu walilfucaali ficlaanun xasal wshaaca fi xuutin waqaacin macahuma bahahuma waqalla fi hayrihima wafaclan isman wafaciilan wafacal hayra mucallilcayli fuclaanu shamal wlikariimi wabakiilin fucala kada lima dahaahuma qad jucila wanaaba canhu afcilaau fi lmucal laman wamudcafin wagayru daka qal fawaacilun lifawcalin wafaacalin wafaacilaa maca naxwi kaahilin waxaa'idin wasaahilin wafaacilah washada fi lfarisi macmaa maala wbifacaa'il ajmacan ficaala facaala washibhu daataain ow musaala وشبه ذاتين أو مزالة وبالفعال والفعال جمعا السحراء والعذراء والقيس اطبعا وفعل مفرد كفعل يخص والخصيص غالبا سيده فراها بدن بفعول فعول أيا لغو خصيص نحو كبد ويه يضطرد فعول قياسوبي كذاك حال isman xaaluu ismi yahay mulaqalfa'i fadiisa midla ilaaqaya xaaluu yahay wa facalun wasan kaana lahu fucuul ayuu u sugnaaday wa ficlaanun xasala ficlaan wuu xasilay lilfucaali mufradka fucaal ayuu u xasilay washaaca ficlaan wuu faafay fii xuutin iyo waqaacin ayuu ku faafay maca maa shay micii lala qaboodba haahumaa labadaa shabahu wa qalla fii hayrihimaa labadaa wixii aan ahaynna waa ku yaryahay ee wuxuu leeyahay musanifka raxmatullaahi calayhi waxaan ku soo jirnay jamcu tagsiir wa khaasatan jamculkaraha afraadii u qiyaasoobaysa ayaan wadnay kow iyo toban jamac ayaan soo sheegnay jamacii labaiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad ayuu halka ku sheegayaa musanifka jamaca labaiyo tobnaad waa fucuul fadoo la damiyo cayntana la damiyo fucuul waayahay fucuul waxaa ku yimaada buu yidhi musanifka afar mufrad afarta mufrad mufradka hore waa loo laahaas buu ku yahay sida badan khaas buu ku yahay waxaa loo jeedaa jabacyo kale inuusanba ku imaanin ayaa badanoo fucuulun lagu keeno mufradkaasina waa ulaai fada ay farxisantahay cayntana ay kasrisantahay ismi jaamideen fedaa fadxisan caynta way kasrisan tahay facil weeye waana isbijaamide sida kabid wacil fakhid iyo wixii la mida oo waxaad leedahay wucuudun iyo waxaan ujeedaa wucuulun iyo fukhuudun iyo kubuudun ayaa lagu jamcin mufradka qiyaas buu u yahay weliba khaas buu qaali ku yahay waxaa kaloo fucuul ku yimaadaa ismi jaamid ah ulaaina ah cayntana ay sukuunsan tahay fadana mulaq ay tahay fadxi kasri dami fada ha fadxisnaato ha kasrisnaato ha damisnaato fucuul in lagu keeno ayaa qiyaasa faclun ficlun fuclun midkuu doona ha noqdo faclun haddii uu yahay waa sida kalbun kacbun iyo wixii la mid ah kuluub iyo kucuub ayaa lagu keeni ficlun haddii uu yahayna waa lamidoo sida dirsun buruus ayaad leedahay ficlun haddii uu yahayna waa lamidoo jundun junuud ayaad ku jamcin waayahay kaana waa mufrad labaad mufrad labaadoo mufrad saddexaadoo fucuul qiyaas ahaan ugu yimaado fadoo farxisan cayntana ay farxisan tahay facal facalkaa qiyaas ma ku yahay se samaac buu ku yahay waxoogaa khilaaf baa badan sida asad oo kale usuud lagu jamciyo waayahay jamaca saddex iyo tobnaad ee jamculkara uu leeyahay fadoo la kasriyo caynta la sukuuniyo laamta alif iyo nuun laga dambaysiiyo ficlaan jamaca waxaa ku yimaadaa saddex mufrad saddexdaa mufrad mid hore ayaan usoo sheegnay labana halku ku sheegay labadu halka ku sheege waxaa weeyaan fucaalun mufradka ku yimaada sida ulaamun hilmaan ayaad ku ulaamun hilbaan labaad ulaaثi caynta wow kaga jiran ismi ulaaثi cayntana wow kaga jiran isna ficlaan ayaa u qiyaasa sida xuutin qaacin xiitaan iyo qiicaan ayaad ku jamcin waxaan soo maray jamculqillaha markii aan wadnay wuxuu soo sheegay musanifka waqaaliban aqhnaahum ficlaanu fii fucalinka qowlihim sirdaanu fucal mufradka ku yimaado fucalun ficlaana bay u laayay ku keenaan inta badanoo xataa jamculqille inta badan uma isticmaalaan sidaasuna sirdaan saddexdaa mufrad ayaa ku timaada aslan wabifucuulin wa facilun mufradka facilihi yuas naxwu kabid weeye yukhasu mufradka waa la khasisi haaliban xaal uu yahay mid fara badan bifucuulin fucuul ayaa lagu khasiisa yadaridu fucuul wuu qiyaasoobi kadaa xaaluu kaa hore la mid yahay kadaaka xaaluu kaa hore la mid yahay fii faclin faclin ayuu qiyaasoobi cayntoo sukuunsan isman xaaluu ismi yahay mudlaqalfaa'i faadiisa mid la idlaaqaya xaaluu yahay lahu fucuul ayuu u sugnaaday saddexdaa mufrad ayaa ku timaadaa fucuul wa ficlaanun fadoo kasrisan caynta ay sukuunsan tahay ficlaan xasala wuu xasilay lilfucaali fucaal ayuu u xasilay oo mufradka fucaal ayaa ku yimaada hulaamin hilmaani wa shaaca wuxuu ku faafay ficlaan fii xuutin waqaacin ulaai caynta ay wow ka taallo cayntaa wawnimada loo badbaadiyo oo dammaa ka horreeya ama alif loo bedelo fadxa ka horreeya xuutin iyo qaacin xiitaanin iyo qiicaanin lagu keeno xuuta dee waa kalluunka wey waa qaacna waa meesha aan waxba ku oolinayo bannaankii ahay xataa nabaata aan bixinaynin qaacan safsafan laa taraa fiiha wejh waqalla wuu ku yaraaday wuu yaraaday ficlaan fii hayrihimaa labadaa wixii aan ahayn fucaal iyo ulaai caynta wow kaga jiran wixii aan ahayn wuu ku yaryahay waxaad ku soo daray kii ku soo marnay jamculqilaha dhexdiisa fucaal ficlaan ayaa haaliban lagu keenaa wafaclan isma wafaciilan wafacal hayra mucallilcayni fuclaanu shamal uclaanu wasanka fuclaanihi shamala wuxuu shamliyey faclan ayuu shamliyey isman xaal u yahay iyo wafaciilan iyo wafacalan hayra mucallil cayni cayntiisa kuwa la cilaaliya xaalayan ahayn jamcii afariyo tobnaad ee jamculkara waa fuclaan jamcii hadda noo dambeeye fadaa u kasrisaneed ficlaan buu ahaa kana fadaa damisan intaasay kula bedelan yihin fuclaan fuclaan waxaa ku yimaadaa saddex mufrad saddexda mufrad baa laba shardi ka wada dhexaysa isminimo iyo caynta waa inay kafiyow yihiin labadaa shardi ayaa ka wada dhexaysa labadana musanifkaan qoray saddexdaa mufrad waxaa weeye faclun iyo facalun iyo faciil faciilka waa inuusan wasfi ahayna ismi jaamid yahay sida faclun iyo facalunba ismi jaamid inay yihiin loogu shardinayo isla markaana caynta waa inay kayfiyow yihiin faclun ayaa ficlaanku imaanay sida ahrun yaa fuclaanku imaanay baan u sida dahrun duhraan lagu keeno facalunna wuu ku imaanayaa sida dakarun dukraan lagu keeno faciilna wuu ku imaanayaa sida qadiibin qudbaanin la yidhaahdo ficlaanun ficlaan ee wa fuclaanun fuclaan shamala wuxuu shamliyey faclan isman xaal u yahay iyo wafaciilan iyo wafacalan faciil iyo facal laftooda isminimaa loo shardinaya hayra mucallil cayni cayntooda kuwa la cilaaliya xaalayana ahayn wlikariimin wabakiilin fucalaa kada lima dahaahumaa qad jucila wanaaba canhu afcilaau fi lmucal laman wamudcafin wagayru daka qal walikariimin iyo wabakiilin ayuu u sugnaaday fucalaau wazakaa qad jucila fucalaau waa la yeelay limaa wixii bahaahumaa labadaa shabaha ayaa loo yeelay kada xalu kaa hore la mid yahay wanaaba waxaa ka naaib noqday canhu fucalaau waxaa ka naaib noqday afcilaau filmucallikii la iclaaliyey laaman mijahatilaam laga iclaaliyey iyo wa mudcafinkii la tabciifiye wayru daaka kaa wixii aan ahayn aqalla wuu yaraaday wasanka shaniyo tobnaad iyo lixiyo tobnaad ee jamculkasre uu leeyahay waa fucalaau iyo afcilaau fucalaau waxaa ku yimaada wasfi calaa wasni faciil ku yimi bimacnaa faacilna waa inuu yahay wasfiga faciilkaasi wasfi calaa wasni faciil bimacnaa faacile ku yimi islamarkaana mudakar caaqila u sugan mudaacafna aan ahayn laamtana aan ka jiranayn shuruudaasaa loo shardiga oo bimacnaa faacil ah mudakar caaqil u sugan laamta aan ka jiranayn mudaacafna aan ahayn isla markaa wasfigaa waa inuu yahay hariisatu madxin ama hariisatu dammin ammaan wax lagu ammaano ruuxoo ku tallaalanoo hariisa u ah ama wax lagu caayooo hariisa u ah waa inuu tusiyaa wasfiga fucalaaw ayaa lagu jamciya bakhiilin bukhalaa'u ah kariim wasli madxi weeye waa ficiil bimacnaa faacil mudakar caaqil ayuu u sugan yahay laamta kama jirana mudaacafna ma aha waana waslu madxi fucaraau ayaad ku jamcina shariifin shurafaau ayaa la mida ah. kariim bakhiil bukhalaaw ayaad ku jamcina waayo waa wasfi calaa wasni ficiil ku yimi isla markaa ariizana eh, tusinaya yacni wax ruuxa ku tallaalanoo xumaana ayuu tusinayaa waxaa ka mid a ah la'iimin lu'amaa'u ee bakiilin bukhalaa'u waayahay musanifka wuxuu raaciyey raxmatullaahi calayhi kada limaa dahaahumaa qad jucila wuxuu u jeedaa wasfiga khariize haddii uu tusiyo oo shuruuda kale laga helo hariize inuu tusiyo wasfi yahay mudakar caaqil u sugan yahay laamta uusan ka jiranayn mudaacafna uusan ahayn faciil bayuusan ku imaanine laftiisa fucalaawo ayaa lagu jamcin yani faciilnimada laasim ma aha ma ha ahaado haddii uu marba wasfi madxi ah hariisa tusinayo ama hariisa dami ee tusinayo isla markaana mudakar caaqil u sugan laamta kafiyo mudaacafna aan ahayn fucalaawo ayaa lagu keenay sida shaacirin shucaraa'u caalimin culamaa'u ee yaa lagu keeni waayahay fucalaa'u mufradkaas ayaa ku yimaadaa shuruudaa leh afcilaa'u baa ku yimid kaa haddeer aan sheegayni wasfigaa khariisatu madxin ama khariisatu dammin tusiyey isla markaa mudakar caaqil u sugan laamta haddii uu ka jirado ama mudaacaf u yahay afcilaa'u ayaa lagu keeni sida nebiyin anbiyaau weliyin wliyaau shadiidin ashidaau casiizin acizaau ayaa lagu keenayaa wixii aan mudaacaf ahayn ama muctal aan ahayn afcilaa lagu keenaa waa shaad nasiibin ansibaau ayaa la arkay waa shaad wlikaliimin wa bakhiilin ayuu u sugnaadee fucalaau wazakaa fucalaau hamsa u dambaysay garow Eh, qad jucila fucalaau waxaa loo yeelay limaa wixii bahaahumaa labadaa shabahay qad jucila fucalaau waa la yeelay limaa shay mid u sugan ayaa laga yeelay bahaahumaa labadaa shabaho kariim iyo bakhiil shabaho muxuu ku shabahayaa hariizatu madxin ama hariizatu damin ayuu tusinayaa laamta wuu kafiyow yahay mudaacafna ma aha kadaa xaluu warnaaba waxaa ka naaib noqday canhu fucalaa waxaa ka naaib noqday afcilaw filmucalli kii la iclaaliyey laaban mijahatilaam laga cilaaliyey nebiyin ambiyaau weliyin wliyaau wey wey wa mudcafinkii la tadciifiyey oo cayntiisa iyo laamtiisa isku mid ah, casiisin aciza oo kale waayru daaka kaa wixii aan ahayna qalla afcilaw waa ku yaryahay fawaacilun lifawcalin wafaacalin wafaacilaa maca naxwi kaahinin waxaa'idin wasaahilin wafaacila washadda fi lfarisi macmaa maala fawaacilun wazakaa jamacaasi lifawcalin iyo wafaacalin iyo wafaacilaa ayuu u sugnaaday maca naxwi kaahinin lala qabo iyo waxaa'idin iyo wasaahilin iyo wafaacila washadda fawaacil shad buu noqday filfarisi faris ayuu shaad ku yahay iyo macmaa maalahu waxa lamidka noqdaa yacni wuxuu leeyahay leeyahay fawaacil weeye fawaacilu halkan laga bilaabo fawaacil ilaa uu ka dhammeeyo musanifka baabka ani wuxuu tirinayaa wasan oo jabalkatre uu leeyahay tirada isku jira hal wasanna wuu ka tagayoo fucaala ah sukaara afariyabaatanka wasan ayuu jamculkare lahaa aaawasan haddii uu tirinayey haddeer waxaan mari haynaa iyo abaaanwasan ee iyo toban wasan maya haniyo toban wasanaan kasoo eh, haniyo tobanaan kasoo gudubnay soo maaha ya lixiyo toban lixiyo tobanaan kasoo gudubnay waxaa noo haray eh, lixiyo toban haddii aan ka soo gudubnay waxaa haray sideed miya sideedaa noo hadlay maalanya sanadkii sideedaba wasiiqatu mutahalijmuun sida yacnii inta noo hadhay ee jamculkaraha ka hadhay fawaacil laga bilaabo waa maa laa yansarifa waa siiqatu muntaha qaababka ay u imaanayaan iyaase kala bedelan xoogaa kala bedelanaan ku imaan bedelkana waxaa keenaya awalan fawaacil laga bilaabo waxaa la jamcinayaa wa ulaai la siyaadiyey ilaa wa bifacaalila wa shibhihii laga gaadho wabifacaalila wa shibhihi mooye intan fawaaci laga bilaabo ilaa halkaa laga gaaro waxaa la jamcinayaa waa ulaai masiida ulaaiy usuul ismi usuushiisu ay saddex raf tahay laakiin la siyaadiyo ziyaada afar ku gaaray ama shan ku gaaray ama ka badan ku gaaray ayaa la jamcinaya haddaba waxaa jira kelimo marka la wasnayo oo inaad wasantaa adduuni baabu tasriif ayuu musanifka ku keeni doonay bidamni ficlin qaabilin usuula fii wasnin wazaa'idun bilafdihi ktufi ficlin xuruufta uu wato waa fa iyo cayn iyo laam marka aad kelimo wasni asalka xuruuftaa qaabili oo xarafka u horay fa ka cabir xarafka xigaana ceen ka cabir xarafka ku xigaana laam ka cabir uu ku jiraana zaa'idka hadal meeshuu doonaha kaga jiro hadduu awalka yaalla dee awalka yaalla ku hadal hadduu dhexda yaallana isagoo sidiisii ay ku hadal aakhir hadduu yaallana zaa'idka sidiisa ugu hadal haddaba ulaai masiid ee maadaama la jamcinayo ee ulaaiga masiidka ah xuruuftiisii asalka ahayd ee saddexda xaraf ahayd fa iyo cayn iyo lam ayaa laga cabiri xarafkii zaa'idka ahaana sidii ayaa loogu hadlay haddaba xarafkaa zaa'idka awalkuu geli karaa dhexduu geli karaa aakhirkuu geli karaa muxuu ahaa hadba meesha uu ku jiro ayaa laga cabiri miaal aan ku siiyo fawaacilka haddeer uu kuu sheegayo faacilat inaad jimcin rabto daaribat inaad rabtaa way go'i doontaa dan lagama leh ismiga waa rubaaci saddex xaraf ayaa asal aliftana waa zaa'id aliftan zaa'idka ah haddeer waa saakinoo waa reeban tahay in la xarakeeya alif ma dhacayso